kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keena wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib barnaamijkan saaxiib yeel waxaa idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii eebe idmo waxaa ka mid noqon doona diyaaro degdeg loo dejiyey kadib markii uu qarxay mid ka mid ah albaabada laga galo iyadoo hawada sare ku jirta waxaan sidoo kale dihaynaa madaxweynaha dalka ruushka putin oo la aaminsan yahay inuu samaystay laba qof oo wejiyadiisoo kale loo dad loo ekeysiiyey ama wejiyadiisoo kale dad loo ekeysiiyey loo sameeyey waxaan sidoo kale dihaynaa warbixin ku saabsan xabsiga ugu xun dunidan ee sida naxariis darada ah dadka loogula dhaqmo ay kumanaan doolar cunay oo hadda kiiskiisa baaritaan lagu hayo dalka mareykanka xubnihii joogtadeena ahaa warar gudaha ee dibadda ku saabsan suugaantiina barnaamijkeena qeybiya kahiina kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka kena para waxaan ku dacaalo laydiidan yahayo fiican fanaanada ilaahay raxmade xalimo khaliif magool ayaa ku luuqeynaysay shimbadiiho madusha ma dabeela raacda dadka muwaadibta u dadaasha yaaree kale ayaana ka mid oo daafur ah barnaamijkana kulanka kaane maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn isiiyo barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan idaacadda kulmi ee magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideedsieeanka megaits waxaad sidoo kale nagala socotaan baraheena bulshada iyo boggana radio kulme waxaan eegeynaa markana ah, iyadoo noo soo socdaan warar ku saabsan heshiiska etoobiya ay somalilan maamulka laraad la gashay oo dowladda etoobiya ay si kale uga hadashay sidii la shaaciyay mooyaane iyo burco banaanbaxo ka dhaca ayaa noo soo socda laakiin waxaan ka hormaraynaa magaalada muqdisho maanta xildhibaanada golaha shacabka ayaa kulan yeeshay waxay kaga hadlayeen arrimo ku saabsan xeerka shaqaalaha iyo arrimaha qaxootiga oo wasiirada labada wasaaradda eh, shaqada iyo arrimaha bulshada iyo wasaaradka arrimaha gudaha ayaa tegay maanta laakiin Eh, inkastoo koranka mar dambe uu buuxsamay waa uu daahay kulanku uu xildhibaanadu xilli hore soo maxaadirin arintan waxaa ka carooday gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka sheeh maxamed nuur aadan madoobe oo sheegay bal hadda kadib in si dadku ay maqlayaan warbaahinta ah uu ka yeerin doono magacyada xildhibaanada jooga iyo kuwa maqanba arrin baan arrin yaraaba ka hadlo eh, saacadda hadda lix saac labaatan dhaman weeye eh, heer hoosadkeen waxaa ku waad ogtihiin qodobka labaatan iyo saddexaad wuxuu leeyahay xildhibaan kasta waxaa waajib ku ah inuu soo xaadiro eh, fadhiga golaha shaqadan waxay ballaabanaysaa saddex sac subaxnimo ayay ballaabanaysaa eh, afar sac markii la gaaro waxaa lagu dari jiray hal sac marka si loo socday loo socday walaalyaal fadhigiikan ka horeeyey kii aan caadiga ahayn markii laga reebo kii ka horeeyey koorim la'aan ayaa shirka u baaqday xildhibaan inaan ka weyno xildhibaan inaan ka weyno markasta maaragtay alaacag iyo wakhtigan maxrimaya ma la helayaa walacag inuu noqdo waxay na tusinaysaa mase shacabkaan maalayna tusaysaa inaan shaqo u socnin xildhibaanada sharafta leh dad waxaan waan ogahay xildhibaano maaragtay haddii aan mashaqo jirin meel kale ku maqnayna subaxba soo fadhiista saddex sac soo fadhiista oo ka mid ah aaday ugu ammaanan yihiin waajibaadkana wada saaran waa isku mid dad magaalada joogo aan imaanaynin dad fasax ku maqnayna oo iska maqan oo maaragtay la arkaynin walaalayaal waxay ogaanaysiin waxaan bilaabi doonnaa ilaahay hadduu yidhaahdo annagu oo sharciga noo qoran aan fulinayno magac u yeedis iyo dadka maqan in dokumentigooda la qoro la haadiriyo xildhibaankii shaqadiis gudin waayey si ummaddu u ogaato golahan u ogaadaan go'aanna looga gaaro haddii kadib walaalayaal taasaan isku maamuli doonaa maanta maadaama saacaddan la gaaray hadda ajendo badanna na horyaalo ajendaheenaan galayna laakiin ogaada eh, laga bilaabo dhaliish anaga naftiraa waxbaan ku leenahay saan xildhibaanad u xismaynay oo xismaynaynay sharagiyaan fulin weynay marka waxay iska noqotay meeshii markii lahabana layska imaanahayo mar kalena la yska maqan yahay waajibaadka aan leenahay oo ummadda soomaaliyeed nagu aamintay waan u dhaaranay markii la raadinayana si aad ogeydeen loo rabay waxay ahayd in ummadda loo shaqeeyo waajibaadkii lana saartay inaan fulino haddii wixii la fulin waayo macnaheedu wuxuu noqonayaa shaqadii waa gudin weyseen bay noqonaysaa idinku aad u mahadsan shirkan waa noo furan yahay laakiin waxaan rabaa eh, ogaadin inaysiin eh, laga bilaabo watigan kalfadhigan afaraad noocyadii horey ku socni kuma socon doono walaalayaal waxaan idinka codsanaya oo idinku wargelinaya dadkii horey u dadaalayeen dadaalka sii wadeen dadkii horey qaladaadkaas ku jiray hilbaanadana ha ka baxeen ha soo haadareen qof kasta waajibaadkiisa iyo sharaftiisa ha ilaashado walayaal idinku aad aad u mahadsan markaad ajintaha waa noo furan yahay laakiin ogaada kalfadhigan afaraad heer hoosataas ha ku dhaqmayn hadduu ilahay dhawdo aadaad u mahadsantihiin ajintaha waa noo furan yahay hol bilaabay hilbaanada codkaas oo ah gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya waxaa saad maqleyseen uu aada uga xanaaqsanaa ugana biideedsanaa xildhibaanada golaha shacabka ee fadhiyada goolhulayaha kasoo daaha mararka qaarna waaba dhacdaaba toddobaad kala soo dhaafaba in kooram la mar uu baaqday ee fadhiyada baarlamaanka mid kamid a ah. weli waxaad barnaamijka kulanka keenan idaacadda kulmiha magaalada muqdisho ayaa naga dhegeysanaysaan hadalhaynta ugu weyn ee tan iyo bishan siyaasadda soomaaliya si gaara ah loo hadalhay waxay ahayd arrinta ku saabsan heshiiska dhinaca badda ah ee dhex maray dowladda etoobiya iyo somalilan heshiiskaas wuxuu dhigayaa labaatan kilomitr oo kamid ah biyaha soomaaliya oo dhinaca badda ah in etoobiya lagu wareejiyo muddo konton sano ah gobolada dalka oo dhan marka la fiiriyo si isku mid ay ah dadku ugu muujiyaan dareen diidma ah oo ay sheegeen inaysan xaq u lahayn somalilan in etoobiya ay ku wareejiso ama ay ka heshiisayso dhinaca badda magaalooyinka uu ka dhacay banaanbaxyada rabshadaha wata waxaa kamid ah magaalada burco oo gobolka togdheer xarnu ah waxay kamid tahay somalilan dadka magaaladaas isku soo baxa ayaa sheegay inaysan marnaba aqbalaynin madaxweynaha hadan ka aqbalaynin inuu etoobiya uu bad u saxiixo islamarkaana ay diyaar u yihiin inay mar kasta ka hor yimaadaan annagu waxaanu leenahay haddaan reer burcan nahay dhul horaa nagaga maqan etoobiya dhulkii hore inaanu ka soo dhul damba naga qaadan haddii ay iswaawaasanaa dagaalkii saban sabankii ayaanu soo xasuusanaynaa annagu etoobiyana dhul siin mayno soomaaliyana ku noqon mayno somalilan baa nala dhahaa xuduud baanu leenahay xuduudkayagaanu ku ekaanaynaa bad iibinna mayno kabayna mayno etoobiyaanna waxba ma wadaagno anugu ciyaal iskuul baan ahay waan maxay waxaan u saaka badday lahaan waa iibinaa badayda mayno dadkii doonay inay iibinaana annagu ma yeelsan inay iibino war wax alleel anagu bad iibin mayno bad uma hayno wax allaaliyo wax badaanu haynaa ma jiro buusana been buu sheegay taasaanu taageersannahay wixii ummadda soomaaliyeed tidhi bad uma haynaanu taageersannahay anagu baddeeda bixin mayno hase ahaatee etoobiya dhul hore nagaga maqnaa dhul damba daba tegayaan ma jiro muuse waxaanu leenahay dadkan burcad jooga lacagta soo siisay siilooda yacyaacaya reer burcadna ma matalaan reer burcad waxaanu ku dhannahay inaan annago baddeeda la bixin aan gobolkaygana la ceebana la odhan reer burcad badday u dabaadegayaan oo maynu dabaadegaynaa maynu dabaadegaynaa muuse intuu lacagta siiyey weeyaan waxaa dabaadegayaa maanta waxaa arkayseen burco oo dhallinyaradii ciyaalkii raayo lasoo abaabulayo la leeyahay dabaaldega baddeenni baa la iibiyey dabaaldega waxaan u sheegaynaa ummadda reer somalilan ummadda soomaaliyeed inaan baddeedu ahayn inaana baddeedu marnaba iib geli karin burcana oromo ma laha oroma dabaaldegtaa kuma joogto waxaan leenahay baddaydu iib maaha marnaba iib maaha ciyaal-yarada iskuullada laga soo abaabulayo iib kuma noqonayso muusena waxaan u sheegaynaa baddaydu marnaba iib noqon mayso ciyaal-yarada lasoo dabaaldegaana iib lagu heli maayo waxaanu leenahay baddayadu iib marnaba noqon mayso xitaa kira noqon mayso etoobiyana kale u noqon mayso maarnaba badda iyadu iib maaha ummadda reer soomaaliyed waxaanu sheegaynaa ummadda reer soomaliya waxaanu sheegaynaa badda iyadu iib maaha musabixina waxaan leeyahay halkaa waa la weyday waxaan kuu dooranay dalkayga inaad hagaajisid inaad annaga isku hayduudi kumaanan dooranay etoobiya noo keentid etoobiya dhul baa nagaga maqan dhulkayga naga maqnaa baan dooranayna ee dhul anagu leenaha bixin mayno marnaba bixin mayno dhul alla inoo dambe waxaad samaysaa ma anigu liya badda etoobiya in la iibiyo in laga iibiyo waxaan leenahay baagidho inaadar soo dhawow codadkaas waa qaar ka mid a ah dadka magaalada burco oo si weyn uga horimaaday ama dhigay banaanbax rashado watay oo ay ku diidanaayeen heshiiska dhinac badda ah ee etoobiya iyo somalilan dhexmaray maray heshiiskaas waxaa ku qoran wax badan ayaa warar kala duwan ay kasoo baxayeen tusaale ahaan oo kale somaliland madaxdooda waxay sheegeen maamulka somalilan in Eh, ay ku bedelanayaan waxyaaba ay kamid yihiin dhinaca ganacsiga oo kale ay tahay islamarkaana aqoonsi suurtagal ay tahay dal madax banaan loo aqoonsada ah arrintan waxaa iyana mar kale ayaa ka hadashay waxaa warbaahinta ama telefishinka afka dowladda etoobiya ku la hadlay oo wareystay ama eh, wareysi laga qaaday ku sheegay la taliyaha amniga ee xafiiska ra-isul wasaaraha etoobiya ninka la yirahdo ridwaan xuseen ridwaan xuseen waxa uu sheegay in xataa lughayo loogu daray heshiiska ay ku jirto muddo konton sano ah isagu wuxuu sheegayaa inay jeclaan lahaayeen boqol sano in heshiiskaasi loo saxiixo laakiin hadda ay kontonkaa sano ay ku qanaceen sidoo kudhigay wuxuu sidoo kale sheegay heshiiskaas oo sidoo kale qeyb ka ah in laga dhiso eh, xadka saldhig military oo xeebta ah weliba etoobiya ay leedahay in heshiiskaas markuu dhaqangala kadib ay ka fakerayaan in somalilan ay dal madax banaan u aqoonsadaan waraysigan oo afka amxaariga ku baxay waxaa laga turjumay oo soo turjumay laanta afka soomaaliga ee telefishinka etoobiya sidaan ayaanu dhacay meel aan naga fogeyn oo noo dhow oon maalgelin looga baahnayn ayaannu ku ilaashan karnaa amnigeenna islamarkaana aan ku fulin karraa badeecadaha la soo dejinayo iyo kuwa la dhoofinayo marka in arrintaas iyadaa loo baahan yahay ayaa wadahadal laga yeeshay tan koowaad uu keenayo waxa weeye fursadaha ayuu ballaadhinayaa tan labaad dokumentigan waxaa ku dhex jira oo uu muujinayaa in heshiiskaasi konton sano soconayo balse dhinacayaga waxaan jeclaan lahaa balse dhinacayaga waxaannu jeclaan lahayn inuu sagaal iyo sagaashan sano ama boqol sano noqdo marka konton sanno xataa diif sii socdo waa laba jiil taasi naftarkeeda waa mid si joogtaa looga faa'iidaysan karo oo wakhti dheer soconaya dokumentigaas afgarashadu arrintaas iyada ayuu tilmaamayaa xilligaasi marka la gaadho muuqaalka etoobiya iyo ka adduunku wuu isbedeli doonaa marka haddii la helo irid laga soo galo lagana baxo ilaa laba jiil taasi waa mid laysku hadlayn karo ayaa laga soo qaadi karaa markaa su-aasha ambasador ridwan la weydiiyee kale waxay ahayd waxaa la sheegaa in dowladdu ayna heshiiskaasi afgaradka waxaa dhex ku dhex jira ayna si cad u sheegin markaa nuxurka ugu waaweyn ee ku jira muxuu yahay ambasadar ridwaan xuseen oo ka jawaabaya su-aashaasi waxa uu yidhi የተያዘ ህዝብን ይዘን የምንኖር ከመሆናችን ጋር ተያይዞ ያንን ትስስር ይበልጥ ለጋራ መጠቀም በሚያስችል ደረጃ ላይ በሁሉ መስኮች የሚኖር ትብብርን መካተት አለበት የሚል ነው አንዱ። labadayada ummadood waa ummad isku xidhan marka arrintani waxay keenaysaa in iskaashigooda ay sii xoojiyaan iyo ka faa'iidaysiga wadajirka ah markaa dhammaan qaybaha kala duwan iskaashiyada inay ka jirayaan ayaa heshiiskaasi ama dokumentigaasi lagu muujiyey kaasi waa mid ka kale waxa uu yahay waa mid keenaya in masha uu ka saaro halista etoobiya ku aadan ama halista etoobiya soo gaadhi karta wuxuuna yahay mid u dhigma heerka koritaankeeda dhaqaalaha waxaa kaloo masha ka imanaya uu ka difaaci karaa qaska iyo qallaaskaha geyiga ka jira oo arrintaasi khatar uma gelayso ta kale waxa weeye nabadgelyadeeda iyo ammaankeeda iyo kangeyigaba doorka lagu leeyahay ayay ka qayb qaadanaysaa taas ayuu saamaxayaa marka etoobiya waxay u baahan tahay irid badeed oo si gaara ah loo soocay oo la muujiyey saldhig milatari oo islamarkaana adeegga ganacsiga bixiya meel layidhaahdo logaya oo xadka etoobiya u dhow ayay dhaheen waan idinka siinaynaa kilomitirka uu noo jirayna waa tiro gaaban oo yar taas ayay oggolaadeen markaa meel labaatan kilomitr dhan ayaanu saldhig ku yeelan doonaa markaa dokumentigaasi heshiiskiisa afgaradku waxa uu muujinayaa in dhul kiraa aanu somalilan ka helayno heshiiskaasi kiraduna uu konton sannaad socon doono oonu kontonkaa sano ka faa'iidaysan doono etiobiyana qaab u dhigma kirada dhulkaasi ayay qayb ka siinaysaa shirkadda duulimaadka ee ethiobian airlines markaa nuxurka weyni waa kaas isaga ah laakiin waxaa kaloo kaasi la socda oo jira muddo soddon sano gaaraya somalilan aqoonsi mayna helin waxaa jirta inay isku dayeyeen inay aqoonsigaasi helaan haddaba heshiisku wuxuu arrintaasi ka sheegayaa muxuu noqonayaa mowqifka etoobiya ee arrintan iyada ku aadan marka arrintan iyada haddaan ka hadlo markii heshiiska si dhammaystiran loo fuliyo ina dhulka la wareegno ee gudisocodkaasi la soo gebagabeeyo dadaalka iyagu u gelayaan siday aqoonsi u heli lahaayeen arrinta ku saabsan etoobiya mowqifkeeda ayay qaadan doontaa taas iyada ayaa dokumentiga lagu muujiyey markaa dokumentigani waa mid muujinaya inaannu ku heshiinnay inaannu heshiis yeelanno saasaana heshiiskaasi ama dokumentigaasi is-afgaradka lagu saxeexay waraysigii uu bixiyey la taliyaha amniga ee xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya ridwaan xuseen oo afka maxariga ku baxay hasahaatee la turjumay ayuu kaasina ahaa wuxuu ka hadlayay nuxurka heshiiska ay maamulka somalilan la galeen barnaamijka ad dhegeysanaysaan waa kulanka keeneen ku noolo waa hagaagka weli waxaa la socotaan barnaamijka kulanka kenan maxkamadda sare ee dalka mareykanka ayaa sheegtay inay dhegeysanayso dacwo taariikhi ah oo lagu go-aaminayo in donald trump madaxweynihii hore dalka mareykanka uu u tartami karo xilka madaxtinimada dalkaasi garsoorayaasha ayaa isku raacay in la qaado racfaanka trump ee ka dhanka ah go-aanka colorado ee ahaa in laga saaro codbixinta labada kun dalkiisa gaar ahaan gobolkiisa ka dhaceysa kiiskan ayaa la dhageysan doonaa bisha febraayo waxaana xukunka uu ka dhaqangeli doonaa dalkaasi oo dhan dacwooyin ka socda gobollo badan ayaa doonaya ama dacwada ogayaal ka socda gobollo badan oo dalka mareykanka ayaa doonaya in donald trump xilka laga qaado ama loo diido inuu sharaxo iyagoo ku andacoonayo inuu kulug lahaa kacdo rabshado watay oo ka dhacay capital hill halka la yidhaahdo oo xildhibaanada koongareeska mareykanka ku shiraan saddex sano ka hor maanta oo kale caqabadaha dhanka sharciga ah waxay ku xiran yihiin in wax ka bedel dastuurka ah la sameeyo xilliga dagaaladii sokeeye waxaana trump uu sheegay inuusan ama la sheegay dacwado sheegi sheegayaan inuusan u qalmin inuu mar kale soo sharaxo iska badaa xil qabtee go-aanka maxkamadda sare ee dhageysiga raxfaanka trump ayaa yimid kadib markii xeeralyaha guud ee toddobiyo labaatan gobol ay gudbiyeen qoraal kooban oo ay ku dalbanayeen ama ay ka dalbanayeen maxkamadda inay diido xukunka colorado waxaa si cad loo diiday ama ku ku jahwareergelinayaan qaranada qaar inay doonayaan inay meel marayaan codsiga trump wax ka beddelka qodobka afariyo tobnaad ee dastuurka mareykanka ayaa mamnuucaya qof kasta oo ku lug yeesha kacdoon ama falfal amni ama fallaaga abuurisa inuu qabto xafiiska federaalka ah ama xafiis federaal ah laakiin qaranada madaxweynihii hore ayaa ku doodaya inaysan kiiskan isaga uusan quseynin qaraaradiisa waxay sidoo kale ku doodeen go-aanka maxkamadda sare colorado inuusan sharci ahayn isla markaana ay diideen malaayiin qof oo codbixiyaal ah gobolka colorado ayaa la qorsheeyay biliga bisha maars waxyr kadib markii go-aanka maxkamadda sare in donald trump laga joojiyo inuu tartamo maxkamadda sare ee mareykanka ayaa aqbashay kiiskan waxaana donald trump uu kasoo muuqan doonaa natiijadiisa waxaa sidaasi tiri mrs glesfold oo ka mid ah qaranada udoodaya go-aanka lagu kala qeybiyey ama maxkamadda sare ee dalkaasi gaar ahaan gobolka colorado ay ku diiday inuu kaga qeyb galo donald trump doorashada ayaa si weyn warbaahinta waxa u qabsatay maxkamadaha minnesoto iyo michigan ee dalka mareykanka ayaa diiday isku dayo la doonayay in xilka looga qaado ama loogu diido inuu tartamo donald trump kiisas kale oo ay ku jiraan maxkamadda eragon ayaa iyana sidoo kale la sugaya maxkamadda sare ee mareykanka ayaa sidoo kale waxay leedahay aqlabiyadda ugu dambeysa ama go-aanka ugu dambeysa ee kiiskan waxaana maxkamadaha qaar garahaan jimcihii ay ogolaadeen in si deg dega ah loo dhigeyso doodaha afka ah oo la qorsheeyay inay dhacaan sideeda bisha soo socota ee febraayo kooxaha qaranada ah ee doodaya donald trump ayaa lagu wadaa inay xeeriyaan amaba sidoo kalena ay gudbiyaan qoraalkooda furitaanka ugu dambeeya ka hor bishan sideed iyo tobankeeda kooxaha u doodaya ama kasoo horjeeda donald trumpna waxaaba ay gudbiyeen ama laga sugaya inay gudbiyaan dacwadahooda wixii ka dambeeya kuwii sodonka bishan ku jirnay janaayo kulugulaanshaha rabshado ka dhaca dalka mareykanka donald trump ayaa si weyn u saameysay saddex sano ka hor doorashadii ugu dambeysay ee looga adkaaday ururka hubaysan ee la yiraahdo ee ka aasaasan dalka lubnaan ayaa sheegay inay bartilmaameysadeen goobo muhiima ah oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda islamarkaana ay ku garaaceen in ka badan lixdan gantaal qoraal ka soo baxay ururka xisbullaahi ayaa lagu sheegay in labayo lixdan gantaal ay ku dhaceen xuduudaha waqooyiga ee israel waxaana ay sheegeen tan inay jawaab hordhaca u tahay dilka hogaamiyihii ururka xamaas ee lagu dilay magaalada beyruud toddobaadka lasoo dhaafay iyadoo qeyb ka habaaleeday ah falcelinta bilowga ah ee dagaalkan ama hogaamiyahan sare ee laga dilay ururka xamaas ayay sheegeen xisbullaahi inay ugu argudeen gantaalaha nooca maaronka layihaahdo oo labayo lixdan xaba gaaraya gudoomiyaha ururka xisbullaahi ninka layidhaahdo xasan nasrullaahi ayaa shalay sheegay in dhammaan dalka lubnaan ay kasoo bixi doonaan buday ama ay isku soo bixi doonaan isla markaana ay ka jawaabi doonaan falcelina ay ka sameyn doonaan dalka ku-xigeenka ururka xamaas al caruuri markaasna wuxuu sheegay in hubaal ay taagu yidhi intanay ka dhalan doonto falcelin ciqaab le milatariga israel ayaa marsii horeysay maanta waxay sheegeen in ilaa afartan gantaal lagu soo horreeyay saldhiga ilaalada hawada ee meron la yidhaahdo waxaana ay sheegeen inay kaga jawaabeen duqeymo kale urur argagixiso ah ayaa ka qayb qaatay gantaaladan ilaa iyo haddana ma jiro waxwara oo kasoo baxay dhinaceenna ayaa lagu yiri qoraalkan seeriga digniinaha duqeymaha cirka ayaa laga dareema ayaa laga maqlay sidoo kale magaalooyin waqooyiga israel ku yaala iyagoo markii dambena sidoo kale la sheegay buuraha gool goolnahaytis inay ku dhaceen madaafiic hogaamiyihii la dilay al caruuri waxaa lagu dilay weer lagu qaaday ay qaadeen ciidamada israel talaadada lasoo dhaafay waxayna ku qaadeen goob ay ku xoogan yihiin ururka xisbullah hogaamiyaha ururkan sheekh xasan nasrallah ayaa uga digay yuhuudda inay ballaariyaan ama mar kale ay sooay tallaabo noocan oo kala qaadaan taasoo sheegay inay ballaarinayso colaada gobolka ka taagan qaar ka mid a ah hogaamiyaasha ururkan xisbullaahi ayaa sheegay inay jawaab deg dega ka bixin doonaan weerarada israel ma rabno ama ma doonayno lubnaan inay ka dhacdo dhibaato weyn oo ka dhalata dagaal toosa ah, laakiin si adag ayaan u hadleynaa marka aanu fiirino ayuu yiri wasiir ka tirsan xukuumadda ururka ama xukuumadda dalkaasi lubnaan ururka xisbullaahi iyo sidoo kale maamulka yuhuudda ayaa isku wadaarsanayay rasaas maalmihii lasoo dhaafay xadka iyadoona arrintan ay sii xoogeysato tani markii ciidamada israel ay duulaan lagu hoobtay oo khasaaro badan ay geystay ay ku qaadeen dhulka falastiin gaar ahaan marinka khaza israel waxay cadaadis weyn ku haysaa fariisamaha xisbullaahi ee koonfurta iyadoo oo duqeymo cirka iyo waliba diyaaradahaan dowlayaha lahayn ay geysanayaan waxaa sidaasi u sheegay warbaahinta sarkaal kale oo ka tirsan ururka xisbullaahi taasi oo mid xiisa leh marka loo fiirsho sababtoo ah cadaadiska badan ee la saarayo xisbullaahi waxaa laga yaabaa inay jiha kale u furto dagaalka socda iyadoo dhammaan aysan lahayn ama weli uu socda dagaalka khaza ayaa iyana haddana waxaa jira in wadamada gobolka ay xoog badan saarayaan sida colaada loo damin lahaa xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinkan ayaa booqashadii afraad ku tegay bariga dhexe saddex bilood gudahood isagoo doonaya in xalkama dambeys laga gaaro colaada qase ka taagan mareykanka haddii aan eegnana diyaarad nooca rakaabka qaada ah oo ayaa laga waayay baa layidhi qeyb ka ah hawada iyada ku jirta ayaa mid kamid ah albaabadeeda ayaa furmay waxaana taasi ay ku qasabtay in si deg dega ah loogu dejiyo gobolka ergon layidhaahdo diyaaradan oo ay leedahay shirkada layihahdo alaska airlines oo boin toddoba saddex toddoba makas waxa ay kusoo noqotay portland soddon shan daqiiqo markii ay hawada ku jirtay waxaanay dooneysay inay ku tagto california kadibna waxaa dhacday baa layidhi in daaqad ka mida ah daaqadaheeda ay dhaceen ama ay furantay oo dhacday shirkadan waxa ay sheegtay in diyaaradda ay saarnaayeen boqol toddobiyo toddobaatan qof oo shaqaale iyo rakaab isugu jiray si nabdoona inuu degtay shirkadda war laga soo xogtay waxay ku sheegtay in si kumaal gaara ah ay diyaaradan ugu soo laabatay isla markaana hadda dib loo baari doono ilaa iyo shan iyo diyaaradood oo nooca diyaaradaha toddoba saddex toddoba maka sagaal ah kuwaasoo ay sheegtay in kormeer lagu sameyn doono shirkadda diyaaradaha sameysay ee weyn ee boyn layihahdo ayaa iyana sheegtay inay ka warqabtay shilkan oo markii uu dhacana lagu soo wargeliyay islamarkaana hadda macluumaad dheeriah ay aruurinayso hay-adda duulista rayidka ah ee u k ayaa iina sheegtay inay la socoto xaaladahan oo si dhow ay la socotay qoraal kooban oo kasoo baxay hay-addan waxaa lagu yidhi waxaan aada ula soconay safafka diyaaradda iyo dhibaatada ku dhacday laakiin wax khasaare nafeeda kama dhalan ku dhawaaqidda diyaaraddan inay dhacday ayaa ama qeyb ka mid a intuu albaabadeeda qarax ka dhacay oo dhulka ku dhaco ayaa qalqal badan gelisay qaar kamid a rakaabkii diyaaradda la socday diyaarad kasta oo waxaa lagu celin doonaa halka ama shaqada dib u bilaabi doontaa marka aanu dhameyno hawsha aan ka doonayna ee ah kormarista waxaa sidaas yidhi ninka xukuma ama maamulaha shirkadda diyaaradaha alaska oo ben mashowka la yidhaahdo waxaanuu sheegay in shan iyo lixdan diyaaradood oo noocaas ah hadda shaqada laga joojiyey master mashowki wuxuu sidoo kale sheegay inuu aada u amaanay qaar ka mid a ah shaqaalihii diyaaradda saarnaa oo uu sheegay in ay ku dadaaleen in diyaaradda dadka saaran aysan dhibaato soo gaarin sawiro laga soo qaaday ayaa waxaa muujinaysay baa leeyahay diyaaradda oo qeec u ka baxayo isla markaana qeybo kamida ah albaabadeeda ay holcayaan qof ka mid mida ah dadkii saarnaa ayaa yiri qalbigaygu waa aad baan u naxay marka duulimaadkan aan fiiriyey sababtoo ah waxa aan dareemay halis weyno nolosheenna qof kale wuxuu yidhi aada aynu ugu faraxsanahay jawaabta ay bixiyeen duuliyaasha iyo sidii naloo caawiyey waxyaabaha dadka oksijiinka siiya ayaa isla markiiba loola orday markii ay diyaaradda soo cagadhigatay qof kaloo rakaabka kamida ah wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahayn inaan markaasi ay tahay xaaladdu waxay ahayd mid deg dega ah oo aan la saadaalin karaynin dhammaanteenna waxaanu dareemaynay inay ahayd xaalad khatara oona soo wajahday hay-adda duulista hawada ee dowladda mareykanka ee fa magaceeda loosoo gaabiyo ayaa xaqiijisay in duulimaadka alaska airlines ee lamarkeedu ahaa labaiyo uu si nabdoon ugu soo laabtay garoonka kadib markii diyaaraddu ay cilad ku timi darteed ay hawada ugu jiri weysay qodobo kale ayaa saaxiib yaal noo soo socda barnaamijka aad la socotaan oo kulanka kaanan k n nashadeey gurkiyo nasiibkay adan tala ku gooste aankayga iyo garashadeey gurkiyo nasiibkay adan tala ku gooste iskaabina uga wejigaage raadsaday kayra ha xagaagiyo dayrtiyo gogoda ay jiilaal garta daadsaday kayra ha xagaagiyo gebigeen adduunyadu harka labaada gelinayo harkal garatay wey adduunyadu harka labaada gelinayo halgalgalantay gadiidkiyo dhalaantii gudcurkiyo habeenkii gabaldhacayba waagii gadiidkiyo dhalaartii gudcurkiyo habeenkii gabaldhacayba waagi ila ilagurud ah, ah, iyo harta garo iyo heree kale ayaa ka mid ahaa cododka macaan fanaaniinta cabduqaadir jubba iyo ilaahu naxariistay kiise xaaji aadan ayaa ku luuqaynaya heestaana qulisama yidhaahdo abwaan jaamac cabdiseed ayaa ereyda laga hayaa laxamkan waxaa saaray jiimi sheekhuman ilaahu naxariistay dad badan ayaa xasuusanaya rawaayaddii ku jirtay ee abaalku wargagaystiyo ilaysa haween ee siddeetamaadkii lasoo bandhigay qaybbay nooga tahay barnaamijkeena kulanka keenan heese kale ayaa noo soo socda saaxiibeel maqli doontaan markaanse dhinaca xubnahan eegaynaya waxaad kusoo dhawaataan xubinteenni maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay wariyaheen efra axmed ayaana la diyaara mahadsanid burhaan waa sabdi taariikhdan waxay ku beegan tahay lixda bisha janaayo sanadkuna waa laba kun afariyo labaatan waa maalinta lixaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo saddex boqol iyo lixdan cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo toddobadii magaalada muqdisho waxaa ka dhacay banaanbax rabshado watay oo lagu diidanaa ciidamadii itoobiya ee waagaasi dalka soo galay maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol iyo afartii ciidamadii jabaan ayaa xiray dhammaan wadooyinkii tareenada ee kuuriya xilligaasina waxaa socday dagaalkii ruushka iyo jabaan maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol shan labaatankii hogaamiyihii xilligaasi ee talyaaniga benito mussolini ayaa magacaabay wasiiradiisii ugu horreeyey maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol toddobaiyo soddonkii maraykanka ayaa mamnuucay in maraakiibta xamuulka u safraan dalka isbeyn oo waagaasi dagaal sokeeye ka socday maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sagaalkii yuhuudda ayaa duulaan xoog lahaa ku qaaday marinka khaza ee dhulka falastiin ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun koo labaatankii dad taageersanaa madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump ayaa xoog ku galay aqalka ay ku shiraan xildhibaanada koongareeska mareykanka ee kabitaalhii la yidhaahdo oo washington ku yaala guud ahaana waa igiintaa xubintii maanta oo kale markaana dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n aad bay mahadsantaha waryaheena ifraax oo noo soo koobaysay qaar kamida ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay warbixinada kale hadii aan soo koobno waxaa kamid a ah sirdoonka milatariga ukrain ayaa ku celiyey mar kale in valadimir putin uu haysto ilaa saddex qof oo kale oo weji isaga u eg loo farsameeye loo geliyey sidaas waxaa lagu daabacay baa leeyahay waxaama daabacay afeen u hadlay sirdoonka dalka ukraine oo andri yusuf magaciisa layihahdo waxa uu sheegay in arintan ugu talagalay putin inuu ku maran habaabiyo askarta ilaalada u ah iyo caalamkaba marka saddex qof oo muuqaalkiisoo kale lahaa ayaa la keenay wejiya isaga wejigiisoo kale u eg ayaa loo sameeyey marka aad bay odagtahay in loo aqoonsado Eh, waxyaabaha kale ee sida gaarka loo hadlayan waxaa kamid a ah wasaaradda cadaaladda ingiriiska ayaa sheegtay in dad ku jira xabsi ku yaala dalka u k loo qoonsan yahay wadamada ama xabsiyada ugu xun adduunka ah siddeetan kun iyo toddoba boqol iyo afar qof ayaa ku xiran marka waxaa la sheegay in xabsigan uu dhibaato weyn ka jirto dadka caruurta yarna lagu shaqeeyo dadku markay dhintaanna maba la tulaase dadka kale oo xabsi ku jira ayaa loo qalaa oo hilbihooda la siiyaa ay kasoo jeeda ama ku nool magaalada pennsylvania dalka mareykanka ayaa caan ku noqday baa laleeyahay cunista lacagta doolarka mareykanka ah oo uu roogay waxaana arintan markii dambe aada loo hadalhayaa baa laleeyahay ninka milkiilaha iska iga ahaa ayaa lacagtana iska lahaa wuxuu cunay baa laleeyahay oo uu eegan eh, roogay lacag gaaraysa afar kun oo doolarka mareykanka ah ilaa haddana waxaa lalayahaabaa leeyahy intii kale markii la helay waa laga qabtay oo markii la feereeyo dib loo sameeyay lacagtaas la toostoosiyey waxaa la leeyahay afar boqol iyo konton doolarka mareykanka eegan lacagta cunay waxaa hadda la haya baa leeyahay ciidamada booliska oo xabsi gaar ah ku xiray markan waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaas waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryadhaha kalamaanay soomaaliyu meelay joogtaba dhegay faraa ka dhacda hayee haldhar baanyiskala dhiiday sida labaada dhabaniyo dhafoo qaradaa u haystaa igu dhalaale baan maqli jiray aryaadaha dhaadhaa bahasha wees la soo dhaaftaye dadkan dhawaaqaya dhulkooda doonaya haday u dhiidhiyeen allaahayow u dhiib aa ka dhacday farcaaneel abdulow doqoshaleediya mee dagaalni nololka darohayti war waxaa kaloo la yidhi waxaa lama dhowra kare wixii dhiig la kacaay waar walla weyne hadda ictiraafkii diideen dhulkeennana inaan ku gadana aad diideen dhankeebaan u ciirsana dhankeebaan u ciirsanaa warwaaqlow irkina muroogna dhulkuna muroogno wal idhahaa dheegi jiray saasakoo maro hayte war mugdi gacan la taagaa waxay mudan allaa oge waa laga waalay waa laga waalay baddaad muusow dhiibe waa laysku haystaa dhulkaad oromasi sana waa laysku haystaa eh. waa wixii madaxda ka dhigay waa laysku haystaa naw war annaga doonane miyaa mala faysal baa dhaamay war kalmaanee war mahaysiina taliyaha amniga dowladda itoobiya ridwaan xuseen eh. oo saxaafadda la hadlay wuxuu yidhi eh. dhulka saylacad ku meeraysanaysaan keliya ma ahane ilaa lagu hayaana la siiyuu yidhi markaan saldhigga ciidanka aan dhisno oo degno oo dekedii iyo wadadii dareenka aan diyaarino kadibaan aqoonsigan ka fikiri doona ayuu yidhi waa laga eh. oo eber waaye nawar wallaweyne idinkaan war hayne eh. somalilan ilal ixtiraafo dhul ma bixinayso waayahay waaqlow itobiyana waxay tihi ilaa aan bad helno ixtiraaf ma dhiibayne maxaa tala ah? war waa laga waalay obowe eh. waa laga waalay soomaalidu waa la yaabay badda waxba kuma qabsadaan waxbana kama faa'iidaan in adduunyada ka faa'iidana waa diidayaan adigu maxaad egtay soomaali maahid waraf soomaaliga waa la wada bartay ha lees hubiyo war maxaad ula yaabaysa haysin oromada socinta caddaynay xataa waa ku hadashaa af soomaaligae laftinaga dhulkinaga cirkinaga badinaga warbashiirow nagnagtaas waxba lagu heli maaye eh. hargeysa iyo burcaba waa laga bannaanbaxay shacabkuna waxay dhaheen eh. oromo dooni mayno eh. dalkeenna dhiibi mayno dulmina qaadan mayno aryaadhaha haddiiba shacabka somalilan iyakuna sidaas ay dhaheen abii waxaan dhihi lahay doofaarkii nin daabana weyd hadaa qaybeertaa waa daabal ofarkinin daabana weyn ka daaqay beerta waa daabal war cabdullow abii laftirkiisa waa laga waalay oo waa laga waalay warwaalida rag baa soo maroo laga waraystaaye layska maro waashoo maqnaa lagu wareeraaye waa laga waale maxaa lagu waalay war kalamaanay calaa kulli xaal ninkii waddan kale u waalanayow waxaadan lahayn inaad la wareegto wad baa ka horeeya waa lagu waalay oo lagu waalay warhore waxaa loo yidhi wax la waayey gelow ninki waalanba u dudaa bal waxaa inaad jeceshay lama helo naftayda waa lagu war waayaha sidii laga bartiyo wayga nolosheenna ama waafi loo soo erkoy warisay maahmaahdu waa waray ninkii dhihi rabo waaw qarka u saaran inta uusan waalana jimcada wahan la soo toosin wiswis iyo waxaa lagu gartaa warar iskoordaahe waanadiisa duulkii wadoo jecel wanaaggiisa wacdi kama dhegaystae jinkuu wehel la yeeshaaye waduudkii carshigan uumay oo ciidda kala waafay isagay allaha waaxidkaa tiisu weyntahaye caafimaad ha nagu waariye wadan ha loo tuugo waarmi iyo ad waalantahaysay wax kahayihiin waanadu ma deeqdo dadna way celoobeenhe waa laga waalay waa laga waalay waddankiiyo dhulkaad waaligaa lahayd ku wareejiye miyaad waalan wax kaa yihiin warlankii waalan warasidiisa hirdaase waanan dadku dheegu waay miyuu waalan yahay say wax kaa yihiin aryadaha waxaa la yidhi waayaha adduunkiyo taariikhda kaawey waxaa laga waraystaa ruuxi waaya arage waar waxaad ka tagtay ana ku warramaaye indhayda maqaalo wadnahaagayuu nixin naxariista weliga kala wareego warwaaqlow heshiis aan lagula wadin wakhtigaagayuu lumin waa lagu waalay waa lagu waalay aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi ninkii wareersan weligiis waqooyi kof urowyira waa waala tahay eh. waa laga waalay warkalamaanay madaxweyne xasan shiikh oo dadka isbaraya wuxuu yidhi eh. aniga xasan shiikh baa leeyidhaah weligay dhul kama gorgortamin haddana ka gorgortami maayo mid ka gorgortamayana ilaahay xil nooguma dhiibe iyo xukun mid ka dambeeyana ilaahay ha naga qabto muuse bixina wuxuu yidhi haddii aad etoobiya dhulka uga bedelo rabtay inay xukunka kugu sii hayaan ilaahay baa mansabka iyo xilka bixiya mana kugu hay karaan war madaxweyne xasan shiikh intaas waxa uu ku sii daray eh. wadamada xadgudubka etoobiya nugu haysa ka hadlay waan mahad celinayaa kuwa ka aamusana waxaan leenahay cadaawada aad noo qabtaanaad muujisteena itoobiya dhulkeenna ma sii kartiin war wallo waa falantiina dhulka sow anagu melihin badda sow anagu melihin warwaaqlow waxaad ka tagtay ninkii dhoof ku yimid ba geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa waar taasi waa tiinay hanugu khasbine nin waa xiibsanaya dhulka loo saxeexaa mid aqoonsi diida muxuu noo tarayaa aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi ow nin dulmi wax ku doonaayo dalki gaadaya waa nin dulmi wax ku doonaayo dalki gaadaya waa daabal cabdulla waxaan odhan lahaa daluulahay nin doonaayo uu doodayaahi waa daabal war calaa kulli xaal kalamaanay ummadda soomaaliyeed hadday dal joogtay haday dibid joogto haday culummo tahay hadday caamo tahay hadday rag tahay hadday dumar tahay hadday tahay cid kasta waa ka hadashay xadgudubka etoobiya madaxweynaha somalilan muuse biixina ammaan kuma helin xataa khawaarijtii dhihi jirta dhulka lama kala xigo oo adduunku ka dhexeeyaa sameen maad kartayna wuxuu yidhi ma ogoli hayay war ma annagii bay nagu soo jeesteen war alla kulli xaal soomaalida waxay ka taagan tahay meel tamargeysaba eh. wandagaalamayna eh, wandagaalamayna eh. dumarkiiyo rageennaba ina soo dareersha aryaadaha war ma haysiina odayaashid dhaqankee degan ay degmada saylax waa warrameen waxayna dhaheen mahaan ununkaa degan muusena ma bixi karo ciddi noogu timaadna weesku hay dhaheen soomaalida ama garab inay siiyaanay ka codsadeen hadda xaamaha idindhiga kacdiin garab ma siisiino war baa isku sheegteene haddaad tabar haysaan eh. seele waxban igama gelina khawaariijta iska celiya warkalamaana war ma haysaane koonfurta gobolka mudug deegaanka jaxjaaxa eh. mar kale ka dhacay baa layidhi dagaal culus oo faraha layskaga gubtay khawaarijtiina waa lagu jeexjeexay baa layidhi aryaadhahan koolkiioo furunta joogana beriga wuxuu yidhi eh. al-shabaab laga raayo rabcad meel la yidhaahaa mawdkoorii la riseeyey rajadii kalamaan haddii eebba rumeeyo al-shabaab laga raayo rugihii cadalay iyo maraa goof laga raadsho rabcad ciidanka ka fuuloo caad raggaygu tageenoo diyaaraddiina rushayso sida roobka gantaalo cirka looga ridaayo haraagii dib u rooray raacda sii daba joogto sidii aan rabay weeyo rabbi baa mahadaalee u riyaaqsaniyaa ama sidii aan rabnay weeyo rabbi baa mahadaale u riyaaqsaninaye xubintii kalemana dhegaysateen barnaamijkanina iyadaa u dambeysa warbahadnaqayaa saaxiibada igala qayb qaatay toban diyaarinee farsamo iyo dadkan dhegaysanayaba ilaahay u naxariista ee heesuu ku luuqeeya maxamed nooge oo waayeel dadoliradan kaga tegaynaya nabadgelyo aniga shilay jacaylku muxuu iwi qaybi wuxuu wadnahayga shilay maxay shimbirahaa waraysi u dhiibay waraha dabuulan haddii wacdigayga qaday Thank you.